bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اljamicu أydah اllah tacalى blطfih wqudratih alxadiiث الthamin wاlcishruun wacan ibni mascuud wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam ina almar'ata cawratun faida kharajat istashrafaha ashaytaan waaqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wahiya fi qacri beytiha rawaahu bnu khuseymata fi saxiixih waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiidan fi axkaami albaaligaat alxadiidu thaamin walcishruun ayaan soo gaarnay wacan ibni mascuudin radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina almar'ata haweenaydu cawratun cawro waaye oo markaa in ay qarsoonaato iyo tasatur iyo qarsoonaan bay asal ku tahay fa idaa kharajat haddii ay baxdo istashrafahaa waxaa qooraansado amase yacni jalleeco oo kor ka soo eego ashayطaanu shayطaan waaqrabu maa takuunu meeshaa marka faidaa kharajat khalad madbici abaa jiro oo madbacadu faidaa kharajat waa reeban tahay ta'da ma aha in la reebo waa in la hoos dhigo liltiqaa'i saakiniin maadaama laba saakin ay kulmeen asalkan hadalku hadal socdo uu yahay waa in marka litakhallusi min iltiqaa'i saakiniin waa in marka midani la xarakeeyo kasra lagu xarakeeyo markaana lagu qabto ta kale faida kharajat kharajat istashrafaha shaydaan shaydaankii baa marka jalleecayo oo kor ka soo eegayo wa aqrabu maa takuunu wa aqrabu maa in inta ugu dhowaanshiyaha badanoo takuunu ay ahaanayso min wajhi rabbihaa rabbigeed wejigiisa ay ugu dhowaanshiyo badan tahay wa hiya fii qacri beytihaa hiya waa marka ay iyadu tahay fii qacri beytihaa gurigeeda dhexdiisa salkiisa gurigeeda salkiisa marka ay ku sugan tahay bay ugu dhowaanshiyo badan tahay rawaahu bnu khuseymata fii saxiixi xadiidkan marka meesha waxaan u keenay waxa ay tahay asal haweentu waa waxay ku tahay tasatur iyo isqarin iyo ismuujin la-aan cawra maxaa yeeley waa la qariyaa iyada ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa shaydaanku waxyaabaha uu ku ugaarto yacni haweenka ugu badan iyada ayuu wax ku fidneeyaa wax ku qaribaa marka waa inay iska ilaaliso nafsadeeda shaydaanna ka ilaaliso qeyrkeedna aynan u horseedin wax fidna ah iyadiina waa isu roonaatay mujtamaciina waa u roonaatay gabadha markaa qowluhu istashrafaha shaydaanu ay nadara ilayha xaggeeduu soo eegaa wa wa asluhu kelmadda asalkeedana min asharafi weeyaan wahuwa alculuwu waa saraynta kaannahu yanduru waxaadba moodaysaa inuu eegayo ileyha xaggeeda min mowdicin meel uu kasoo eegayo meesha oo murtaficin sarreyso fayakuunu wuxuu ahaanayaa akhara mid badnaan badan marka liidraakihi haleelidiisa mid aada ay u badan tahay waa haleelayaa meel kore hadduu saa uga soo eegayo iyadiina marka waxaa laga yaabaa de inay ka dhoohan tahay kadaa qaalahu bnu lathiir sidaa buu yidhi fi nihaaya fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana afdala xaalaati almar'ati haweeneyda xaaladaheeda ta ugu fadliga badan alxaalatu alatii waa xaaladda hiya iyadu fii beytihaa gurigeeda ay ku jirto xaaladda ay ugu fiican tahay waa xaaladda ay gurigeeda ku jirto waa sida nebigu sala allahu calayhi wasalama uuna dhahayo waayo wayajuusu lahaa macnaheeduna taasi ma aha inay baxdo uma bannaana dan bay u baxaysaa oo haweenku isku dan ma ahan mid baa laga yaabaa in laga kaafiyey bixitaankii midna inay ilmo agooman iska haysato ay u xamaalato oo wax ku korinayaana aanay jirin taasoo kale marka iyadoo aadaabta sharciga ilaalinaysa way baxaysaa middan lafteeda inay wax soo barato ama masjidkii salaad u iyo wacdi u aadaa u bannaan waa inay iyadoo ku dheehan aadaabtii sharciga baxdaa marka marka wayajuusu lahaa waxaa u bannaan iyada an takhruja inay baxdo ila lmasjidi masjidkii inay u baxdo wa ilaa xaajaatihaa iyo danaheeda waltaclam ha ogaato haweenta ana khuruujahaa bixitaankeeda muxtafun waa mid lagu hareereeyey bilkhuduuraati khataro xaysu meel ina shaydaana shaydaanku daamicuhaa uu yahay midka iyada damcayo wayuftinu xaysu inahu shaydaanku yuftinu wuu fidnaynayaa bihaa iyadoo wax ku fidnaynayaa faltajtahid haddaba ha dadaasho bil sharciyati aadaabta sharciga ah ku dadaasho aadaabta sharciga ah ha ilaaliso oo ha ku dadaasho kay tanjuwa si ay u badbaado mina shaydaani ay uga badbaadiso shaydaan linafsiha nafsadeeda say ugaga badbaado walianlaa takuuna iyo inaynan ahaanin fitnatan fitno ligayrihaa qeyrkeed aynan ku noqonin waqad nadaba alqur'aanu qur-aanka wuxuu ku dhawaaqay oo cod dheer ugu dhawaaqay waxaha calaa iqaamati almar'ati yacnii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay wa waxaha wuxuu baraarujiyey calaa iqaamati almar'ati haweeneyda ku nagaadisteeda ku nagaanshiyaheeda ay ku nagaato beytahaa fii beytihaa gurigeeda in lam tulji'haa haddaynan u dhibaato gelinin xaajatun xaaje ilalkhuruuji bixid aynan u dhibaataba gelinin oo xaajada aanay u imaanin gurigeeda inay iska joogto fa qaala tacaalaa allah wuxuu yidhi waqarna ku nagaada fii buyuutikuna guryihiina walaa tabarajna ziinadiinna ha muujinina tabaruja aljaahiliyati aluulaa haweenkii hore haweenkii yani jaahiliyadii hore haweenkooda siday ziinada u muujin jireen ha u muujinina oo haweenkii hore waxay ahaayeen inay intay ziinadeeda muujiso ayay dhulka ciribta ku dhufanaysay si loo maqlo shanqarteeda iyo kabteeda ayib meesha marka waxaa weeyaan xarakaad badan iyo dhaqdhaqaaqyo badan baa socdo zamankan aada ugu howlan haweenta inay guryaha ka bixiyaan oo ay ku tilmaamaan war gumaysi baa lagaa saarayaa jahli iyo dhibaato iyo xirxirnaan iyo jajuub ayaa lagaa saarayaa in la yidhaahdo hadafka laga leeyahayna ay tahay bannaanka in loo bixiyo ee markaa iyadu sharafkeediina uu dhumo rabbigeedna ay ka dheeraato ay ka fogaato wejiga rabbigeed qiyaamana cadaab markaa uu ay mudato intaa unbaa la rabaa marka gabadha muslimada waa inay ilaahay ka cabsataa adduun iyo aakhira sacaadadeeda waxay ugu jirtaa qur-aanka ay rumaysan tahay ee kalaamka rabbigeed ah inay raacdo alxadiidu ataasicu waalcishruun xadiidka labaatan iyo sagaalaad wa can ummi catiyata radia allahu canha qaalat amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an nukhrijahuna fi lfitri waaladxa alcawaatiqa walxuyada wadawaati alkhuduur faama alxuyadu fayactasilna الصalaah wayashhadna alkhayra wadacwat اlmuslimiin qultu ya rasuula allah ixdaanaa laa yakunu laha jilbaabun qaala litulbisha ukhtuha min jilbaabiha rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu wاllafdu limuslim wacan ummi caطiyata radia allahu canha waxaa laga wariyey nusayba ayaa la dhihi jiray qaalat waxay tidhi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuuna amray an nukhrijahunna haweenka inaan bixinno fi lfitri ciidulfitriga iyo waaladxaa ciiduladxada alcawaatiqa inaan bixinno kuwa foodleyda ah oo markaa soo baxay gabdhaha markaa soo baxay waalxuyada iyo kuwa xaydka qabo wadawaati alkhuduuri iyo qolalka kuwa u saaxiibka ah oo maqbiyooyinka ah oo guryaha iska joogo fa ama alxuyadu kuwa xaydka qabo fayactasilna asalaata salaada ayay ka dheeraanayaan oo ma tukanayaan wayashhadna alkhayra khayrkana waa xaadirayaan iyo dacwata almuslimiina muslimiinta ducadooda qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow ixdaanaa mideen laa yakuunu lahaa u ahaan maayo iyada jilbaabun wax jilbaab ama haysato qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalama litulbishaa ha u labisto ukhtuhaa walaasheed min jilbaabihaa jilbaabkeeda waxa uga labisto yacnii walaasheed laba jilbaab qabto mid ha caariyeysiiso oo ciidda ha ku aado ee hal xijaab hal jilbaab ha isla gashtaan macnuhu ma aha xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen lafdiganna muslim baa iska leh mufradaadka ku jiro iyo kalimaadka qariibka ah walcawaatiqu uu yidhi jamcu caatiqin weeyaan caatiq jamiciis wahiya shaabatu waa gabadha dhallinyarada ah awalu maa tudriku marka ugu horeyso ay qaan gaarayso waay gabadha markaa foodleyda aan dhahno qaan gaartay markaa ama <coughs> amaba soo qaan gaarayso wa qiila waxaa la yidhi hiya alatii waa midda lam tabin aan ka go-in min waalidiiha min waalidayhaa labadeeda waalid aan ka go-in waa midda yaree waalidkeed weli la nool walam tusawaj aan la guursanin waqad adrakad way qaan gaartay washabbat wayna dhallinyarana waa waa barbaartay waa soo dhalinyarowday wa tujmacu waxaa lagu jamciyaa cala alcud cuttaqi waalcawaatiqi cuttaq iyo cawaatiqba waa lagu jamciyaa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana almar'ata albaaliqata haweeneyda qaangaarka ah laa takhruju gabadha qaangaarkaa ma baxayso min beytihaa gurigeeda ka bixi mayso cinda alxaajati baahida agteeda markay dhan ay ku baxdaa ay qabto ma baxayso ilaa muxtajibatan iyadoo xijaaban mutajalbibatan jilbaaban biljilbaabi jilbaabkiina ku jilbaaban asharciyi sharciga loo nisbeeyey liannahu maxaa yeelay low kaana khuruujuhaa bixitaankeedu hadduu ahaan lahaa gayra mutajalbibatin iyadoo aan jilbaabnayn low kaana haddii uu ahaan lahaa khuruujuhaa bixitaankeeda hayra mutajalbibatin iyadoon jilbaabnayn xaal ay tahay mid aan jilbaabnayn bixitaankeeda hadduu ahaan lahaa jaa-isan mid bannaan la abaaxahu nebigu la abaaxahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa u bannayn lahaa lifaaqidati ljilbaabi midii jilbaabka weysay oo aan qabin ayuu u bannayn lahaayo jilbaab la-aan iska bax buu dhehi lahaa falamaa lam yubix markuunan u bannaynin lahaa iyada middaa faaqidatu ljilbaabkoo jilbaabkii weysay markuunan u bannaynin annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga an takhruja inay baxdo hayra mutajalbibatin mid jilbaaban iyadoon ahayn wa arshada islamarkaana uu ku hanuuniyey ilayhaa xaggeeda wa arshada ilayhaa xaggeeda uu u hanuuniyey an tastaciira inay caariye qaadato min ukhtihaa walaasheed ay ka caariye qaadato jilbaaban jilbaab ay ka caariye qaadato sidaa uu ku hanuuniyey dalla daalika kaagaa wuxuu tusay calaa annahaa iyada laa yubaaxu lahaa loo bannayn maayo alkhuruuju bixitaan gayra mutajalbibatin xaal ay tahay iyadoon jalbaabnayn iyadoon jilbaab wadanin loo bannayn maayo markaa inay baxdo meeshan marka xadiidkan kii hore uu kamilayaayu daba joogaayo kii hore waxay ahayd gurigii ha joogto baahi in xaajo inay bixinaysa maahane hadday xaajo u baxaysana xadiidkan baa wuxuuna tusay marka inay jilbaab ku baxdo gabar muslimadoo qaangaara inay baxdaa ma bannaana oo ay u baxdaa bannaanka iyadoon jilbaab wadanin ayb xadiidkan taasaa laga qaatay sida looga qaatayna waxay tahay gabadhii aan jilbaabka haysanin oon qabin ee aan awoodi karin oon haysanin markii nebiga la su-aalay ha iska soo baxda ma dhihine wuxuu yidhi gabar iyada walaasheeda markay baxayso ha ka soo caariyeysata jilbaabka mid iyada laba jilbaab leh hal ha ka caariyeysato hana kusoo baxdo haddii marka ay bannaan tahay in la bixi karo jilbaab la-aan middan cudurdaarka haysato ayaa soo bixi lahayd ayb sidaa buu nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam oo uu nagu hanuuniyey waana inaan raacno hanuunka rasuulka salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi alxadiidu thalaahuun xadiidka soddonaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama laysa linnisaai wasatu طariiq rawaahu bnu xibbaana fi saxiixih tarqiimu wtarqiimu yani tarqiimu daari tasiil weyaan ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi laysa linnisaa'i haweenka uma sugnaanin wasatu ariiqi dariiqa bartankiisa inay maraan yani dariiqa dhexdiisa inay maraan uma sugnaaninoo geesaha bay ka marayaan wa rawaahu bnu xibaana ayaa wariyey fii saxiixihi buu ku wariyey Eh, alixsaan bitartiibi eh, saxiix ibni xibaan waa tartiibta uu sameeyey ibnu balbaan waa xadiidku uu raqamkiisu yahay shan kun lix boqol soddon iyo lix si aan loogu wareerin marka alixsaanka marna waxaa daabacay eh, muasasatu risaala marna waxaa daabacay daaru ta'siil baa goor dhow daabacday tarqiimka marka daaru ta'siil weeyaan aniga kan aan marka halkan ku qoray ayb marka bitarqiimi daari ta'siil baa wanaagsanayd tarqiimu daari ta'siil haddii la yidhaahdo macnaha waxay tahay watarqiimu tarqiimku ama wahaada tarqiimu tarqiimkan tarqiimu daari ta'siili weeyaan bay noqonay marka ayb halkanna marka waa edab labaad oo markay haweentu baxayso gurigeeda ka baxayso danaheeda ay soo qabsanaysa laga rabo inay raacdo aadaabtaana waxay tahay dariiqa inaynan nimanka ku ciriirinina geesaha inay ka marto iyadoo xishood ku dheehan iyo sariig haweenkii hore la arki jiray sida ay ahaayeen ayb qaala alimaamu ibnu xibbaan xadiidka marka ibnu xibaan baa fasiraya fiiri qaala alimaamu ibnu xibbaana raximahu llah qowluhu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi laysa linnisaai wasatu ariiqi lafdatu ikhbaarin waa lafdi khabar ahaan u yimid waramitaan yacni amar ma ahan waayo waa min baabi eh, khabar ahaan buu u yimid haweenku jidka dhexdiisa ma leh waa khabar ayb muraaduhaa laakiin muraadka laga leeyahay lafdadan iyo ereygani azzajru waa canaan can shay-in shay xaggii laga eh, yacni layska canaanto mudmarin jumladaa khabarkaa ku dhex qarsoon mudmarin yacni la qariyey fiihi jumladaa khabarka dhexdiisa lagu dhex qariyey wa huwa waa maxay marka shayga meeshaa ku qarsoon mumaasatu nisaai haweenka taabashadooda arrijaala ragga ay la taabtaan fil mashyi socodka markay soconayaan inay ragga garbaha ku hiigaan ama dariiqii dhexdiisa intay ku socoto iyadoo yacnii halkaa iyo halkaa u kala xaragoonayso oo marna aada moodid yacnii midig u jalleecaysa marna bidix u jalleecayso sida zamankan aan aragnay oo baaba geeska waddada ku cararaya meeshii la rabay haweenta inay ku cararto tacaaliimta islaamka laga tegay id cille e maxaa yeele wasatu dariiqi dariiqa bartankiisa alghaalibu sida badan cala rijaali cala rijaali ragga yacni dushooda suluukuhu qaadidiisa uu ahaaday algaalibu cala arijaali suluukuhu ragga sida korkooda ghaalibka ku ah suluukuhu dariiqa bartankiisa qaadidiisa waay waalwaajibu cala annisaai shayga haweenta ku waajiba rag haweenka ku waajibayana an yatakhallalna inay ka dhex baxaan waayo oy maraan aljawaaniba dhinacyada inay ka dusaan oy maraan sababtu maxay tahay xadara maa yutawaqacu waxa laga la waxaa laga cabsanayo ee la tawaqucayo yacni xadara maa shay ka digtoonaanshadiisa ama ka cabsashadiisa yutawaqacu la tawaqucayo oo laga cabsanayo la malaynayo min mumaasatihim oo taabashadooda ah ragga ay taabtaan iyaahuna haweenka waxaa laga baqaya tawaqucu waxaa weeyaan wax marka laga baqayo inay wax soo socdo la rajeynaya laakiin baqdini baqdini ay jirto marka xadara maa shayka digtoonaanshadiisa yutawaqacu laga cabsanayo oo min mumaasatihim ragga taabashadooda ah iyaahuna haweenka ay taabtaan ah taasaa laga baqayaa marka xadiidku waa khabarun bimacnaa bimacnaa eh, annahyi waay haweenku dhaxda ma leh macnaheedu waxay tahay yaynan marin waay dhaxda geesaha ha xulaan ayb waqad tarjama lihada alxadiidi xadiidkan wuxuu u tarjamay imaam ibnu xibaan bi wuxuu yidhi dikru zajri can an tamshiya almar'atu fi xaajatiha fi wasati dariiq feeri canaanta la canaantay can an tamshiya haweenta inay socoto almaratu haweeneyda inay socoto laga canaantay fii xaajatiha danteeda markay kuay ku jirto ay u baxayso inay socoto fii wasati dariiqi dariiqa bartankiisa canaanta laga canaantay buu u baab yahay buu yidhi ayb marka aadaab labaad weeyaano marka haweentu markay baxayso waxaan niri waa inay jilbaab ku baxdaa tan labaadee ku xigtaa waxay tahay dariiqa marka ay maraysana inay geesaha ka marto iyadoo xishood ku dheehan ilaahay waa ku ammaanay gabdhihii saaxibu madyan uu ku ammaanayo waa kii yidhi fa jaa-athu ixdaahumaa tamshii cala istixyaa-in iyadoo xishood ku soconayso oo maynan ahayn marka haween indha adagoo ragga ku hiiganaysa ma aynan ahayn ayb innaga lafteenna marka dadkeennii iyagoo xataa aan diinta qaarkood wax badan ka aqoonin oo iska caamo ah ayay haweentu aada geesaha mari jirtay haddana marka ikhtilaadkii marka uu batay iyo orodkii marka uu batay baa waxaa ka dhashay indha adeyg aada u fara badan markaasaad adigii ka cararaysaa haweenta gabar muslimada sidaa uma haboona laa-iqna uma aha gabdhaha muslimaadka ilaahay ha ka cabsadaan aadaabtan nabawiga ah ee nebiga xaggiisa nooga timidna ha laasimaan alxadiidu alxaadi wathalaathuun wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri tusaafiru masiirata yowmi walaylatin ila maca dii maxramin calayha rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu wallafdu limuslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sal ly slama qaala nebigu inuu yidhi laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha haweenta oo tu'minu billaahi alla rumaynayso walyowmi alaakhiri aakhira rumaynayso tusaafiru inay safrayso yacnii an tusaafira tusaafiru inay safrayso masiirata yowmin maalin in loo socdo iyo waleylatin habeen ilaa maca dii maxramin maxram yacni mid u saaxiiba la jirkiis ma ahana inuu la socdo caleyha iyada korkeeda maxram ugu ah ayb mid iyada dusheeda marka maxramnimo ugu saaxiiba oo markaa iyadu aan geyin oo aan guursan karin amase eh, calal abad aan u guursan karin ama ninkeedaba inuu la socdo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun walafdu limuslim midanna waa aadaab saddexaad bixitaanka la fasaxay waxa ay tahay haddii ay tahay safar haddii bixitaanka iyadu xaajadeedu ay noqotay safar waa in maxram ou la jiraa oo uu maxram la socdaa waa inuu maxram la jiraa iyada maxramkeeda maxramna waxaa la yidhaha qof aan guursan karin calaa wajhi ta'biid aan u guursan karin arrintaana de sabab licaan iyo wax lamidana aan keenin ama ninkeeda waa inuu la socdaa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu lakiidu nahyi aada u adag wazajiru canaana shadiidu daran can safari lbaaliqati la reebayo ama laga canaananayo can safari lbaaliqati gabadha qaangaarkaa safarkeeda biduuni zawjin nin la-aan ay iska safarto ninkeeda la-aantii ow maxramin ama maxram la-aan wa xaddu safari safarka xadkiisuna lam tadbithu ma aynan dabdinin oo safar maxaa la yiraahdaa ma dabdinin luqatun luqad walaa shariicatun shareecana ma dabdinin fa maradduhu haddaba meesha loo celinayo ila alcurfi waa curfiga caadada dadka wixii safar la dhihi karaa waa safar ilaahu haddii la doono hal saac ha lagu gooyo haddaad halkan diyaarad ka raacdood sacuudiga aada sacuudiga waa safar baa la dhahayaa ninkii hebel ah waa safray baa laleeyahay saddex saac baadna soconeh maalin ma soconaysid ayb marka safarku masa la fiirin maayo intee in la eg bau qofkan soconayaa keliya hee waxaa la fiirinayaa waa curfigu shaygani safar buu u yaqaanaa mase uma yaqaano binaan aan ku dhisayno cala alqaacidati qaacidadii alfiqhiyati fiqiga loo nisbeeya shahiirati ee caanka ahayd alcaadatu caadada ama curfigu muxakima muxakamatun waa mid laga xaakim dhigto oo meeshii sharci ounan xukumin luqadna aynan xukumin curfiga iyo caadada ayaa markaa laga xaakim dhiganayaayoo loo deynayaa haweentu marka maxram la-aan waa inaynan soconin arrintaana iska ilaaliso alxadiidu athaani wathalaathuun arrintaa iyadana marka haweentu maxram la-aan inay iska safarto waxay hadda innaga nagu noqotay arrin kaaritha iyo aada u dhib badan weliba haddaan nahay soomaalideenna caada waxaad moodaaba inay caadi iska tahay haween inay maxram la-aan iska safarto eeraboorada iyo meelaha basaska boostejooyinka iyo haween unbaad ku arkay boorso jiideyso marka waa inay ilaahay ka cabsa haweenku ilaahay ka cabsadaan tacaaliimta sharcigaana ku dadaalaan islaamnimadana si dhammaystiran ay usoo galaan ayb alxadiidu thaani wathalaathuun xadiidka soddon iyo labaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa qowmun macahum siyaatun kaadnaabi albaqari yadribuuna biha annaas wanisaaءun kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhunna kaasnimati lbukhti almaa'ilah laa yadkulna aljannata walaa yajidna riixaha wa riixaha layuujadu min masiirati kada wakada rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey xadiidkanna marka aadaab kaleu tilmaamayaa oo markay haweentu baxaysa dharka ay ku baxayso wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sinfaani laba nooc min ahli naari ahlu naarka ka mid ah lam arahumaa adduunyada kuma arkin naarta nebiga waa ku arkay markii la dheelmiyey dabcan laakiin adduunyadii hadda ma arka buu leeyahy adduunyadii kuma lam arahumaa ma aanan arkin qowmun qolo macahum macooda uu yahay siyaadun jeedallo karbaashiyo ama shaabuugiyo ka adnaabi albaqari lo-da saynteeda oo kale ah lo-da dabadeeda saynteeda oo kale ah yadribuuna annaasa dadkay ku garaacayaan bihaa iyada dadkay iska tumayaanoo jeedallay wataan xaqdaray ku garaacayaan dadka qolo waa kuwaasi wa nisaa-un iyo haween kaasiyaatun asturan caariyaatun qaawan laba sifo cagsi isku aba halkan lagu keenay waa asturan yihiinna waa la yidhi waana qaawan yihiinna waa la yidhi sharaxaan ku sheegi doona oo dhar khafiif ah oo iyada jirkeeda midabkiisa muujinayay wadataa dhinac marka laga fiiriyana dhar bay wadataa dhinac kalena waa qaawantaho waa loo jeedaa jirkeeda ayb mumilaa wa nisaa-un haweenkaasiyaatun asturan caariyaatun qaawan mumiilaatun leexinayo haweenkiibay iilayaanoo caadadoodaa xun ayay barayaan maa-ilaatun kuwa iyaga qallooca weeyaan iyagana nafsadooda waa u qalloocan yihiin ru-uusuhunna madaxyadooda ka asnimati lbukti geela kuruskiisa ayaad moodeysa almaa-ilati qalloocdo yacnii madaxoodana intay xiraan ay kuusaan ama good iyo mar iyo maryo intay ku buuxiyaan dadkay waxay tusayaan marka inay tin dheer oo badan ay leedahay ama tinteeday intay isku duuduubtay gees u qalloocinaysaa markaasaad moodaa kurus baarkii oo qallooco yaad moodeysaa ayb waa waxyaabihii dadkii de hore waa garan karaanoo haweenkii hore marka waxyaabihii itaageerka ay dhihi jireen waa itaageerka laa yadkhulna ma gelayaan aljannata jannada ma galaan kuwaasi walaa yajidna ma helayaan riixahaa jannada carafteeda wa ina riixahaa jannada carafteedana la yuujadu waa la helayaa min masiirati kada wa kada intaa iyo intaa in looga socdo ayaa laga helaa jannada carafteeda kusoo dhowaan maayaan waayo jannada waa waciid aad u daran ilaahan ka magan galnay rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qaala alimaamu nawawiyu alimaamu اnawowi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi fii sharxi haada alxadiidi xadiidkan sharxiisa wuxuu yidhi dhibic dhibic dhibic macnaheedu waxay tahay hadal buu soo waday waqiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisa tasturu waxay qarinaysaa bacda badanihaa jirkeeda qaar ka mida ayay qarinaysaa wa takshifu bacdahu qaarkiisna waa feydaysaa idhaaran muujin ay muujinaysa bixaalihaa xaaladeeda darteed idhaaran bixaalihaa xaalkeeda muujin markaa ay muujinayso wa naxwahuna waa la yidhi waqiila naxwahu kan oo kale ayb waayahay jirkii qeyb bay muujinaysaa qeybna waa asturaysaa idhaaran bixaaliha iyadoo xaaladdeeda muujinaysay wa naxwahu wixii lamid a marka meeshaas daaweenku intay marya iyo jilbaab qaataan iyo e, saaka iyo ama cambuur waxay qaadanayaan iyo waxaa dhacdo mararka qaar inay kor u qaaddo e, maradii ay kor u qaado oo ay kubabkeeda ama lugaheeda ay muujiso luguhu waa cawro saanay soo gelaysaa marka waqiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisa talbasu waxay labisanaysaa thawban maro raqiiqan jilicsan waa dirac yasifu sifaynayo lowna badanihaa jirkeeda midabkiisa daycaddahay hadday madowdahayba jirkii midabkiibaaba laga arkayaa waa dirac marka iyo hadda maryaha socdood moodaysid sansiyeeriga kaneecada laga gashto marya abaa socdoo laga arkayabaa haweenta jirkeedii berigii horena dadka waxaa dhibay diracaas khafiifka ee jabuutiga iyo laga keeni jiray ayb way ku magacaabi jireen jabuutiga iyo waxyaabahaasna wa amaa maa'ilaatun faqiila waxaa la yidhi macnaahu waa leexsan yihiin macnaheeda can daacati illaahi ilaahi daacadiisay ka leexsan yihiin wamaa yalzamuhunna iyo waxa iyaga ku laasimayo xifduhu ilaalintiisa waxa ku laasimayo waajibaadkii iyo wixii laga rabo xijaabkii ka mid yahay ayay ka qalloocaan waay mumiilaatunna ay yucallimna waxay barayaan hayrahunna hayrkood ficlahuna ficilkooda almadmuuma ee la eedeeyey la caayey bay barayaan hadda waa dadkan marka u furaya meelaha oo gabdhaha yacnii waxyaabaha ku tababarayo iyo ama kuwa nimankan dhahayo fashionkaad ku fiican tahay iyo dadkaa marka saa u leexinayo ayb waqiila waxaa la yidhi iyo kuwa lacagta ku bixinaya waxaas in la sameeyo ee hay-adaha u samaysta iyo ka shaqaysta oo yacnii waxaa daran fududaynayo waa mumiilaadka iyagana waa qalloocaan qeyrkoodna waa qalloocinayaan ilaahan ka magan galna kuwaa muslimka ilaahay inuu ka qabtana waa allaan ka baryaynaa leanna waxay fasaadinayaan waa dad muslimiina baa fasaaday muslimiinna waa sii fasaadinayaan ayb waalid bay ka hadlaynayaan ilmahooda ilmihii iyagiibay mustaqbalkoodii adduun iyo aakhiro ayay hadlaynayaan intay lacag iyo wax u bitiyaan u birbirqiyaan gabdhuhu marka hay-aadka nooca iyo mu-asasaadka waa inay aad isaga ilaaliyaan eh, haween baa loo dhaqdhaqaaqayaa iyo xuquuq haween ka maqan baa la yaa la raadinayaa iyo kuwa ayaynan ku sirin hadday xuquuq raadinayaan iyagay ka muuqan lahayd wanaag waqiila waxaa la yidhi maa-ilaatun kuwa qallooca waa yamshiina way soconayaan mutabakhtiraatin iyaga oo markaa yacnii isqaadqaadayo mumiilaatin liaktaafihinna garbahooda qalqalloocinaya marka markay soconaysa marka sida kuwan fashionka u socdaan oo kale ayay garbahaadba xagga xagga u kala qalloocinaysaa wa qiila waxaa la yidhi maa-ilaatun kuwa qallooca weeyaan yamshitna way shanlaysanayaan almishdata almaa-ila shanlaysiga qallooco wa hiya mishdatu lbaqaayaa waa hab shanlaysiga haweenka zaaniyaadka ah mumilaatun yumashitna gayrahunna bay u shanlaynayaan tilka almishdata hab shanlaysigaas wa macnaa ru'uusuhunna ka asnimati lbukhtina an yukabbirnahaa waa inay weyneeyaan wa yucadimnahaa way weyneynayaan maxay ku weyneynayaanna bilafi cimaamatin cimaamad duuduubkeed cimaamad bay intay duuduubaan marabay intay duuduubaan bay madaxa gelinayaan markaasay gamba korka ka saarayaan inay tin badan taha loo malaynaya aw cisaabatin ama cisaabo ow naxwiha ama waxay la mid ah si fiican buu xadiidkan alimaamu nawowi raximahu llahu u sharxay dabadiina sharx badan umaba baahnaba fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu iska reebid layska reebayo can lubsi lmar'ati haweeneyda inay labisato athawba araqiiqa mara jilicsan alwaasifa ee sifaynayo lowna jismihaa jirkeeda midabkiisa wa idhaarihaa iyo muujintiisa iska reebid layska reebay baa ku sugan fii hay-atihaa hay-adeeda ee dhexdiisa bimaa ay ku muujiso lam yamnaxha allaahu tacaala alla uunan ugu deeqin haaratan iyadoo dagayso bihi hay-adaa ku dagayso annaasa dadka ku sirayso lianna ka asnimati lbukti geela kuruskiisa waxaa lagu shabahay intay mara iyo wax kuuskuusto ayay madaxa gelinaysaa iyadoo naagtima badan iska dhigayso waqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkuna wuxuu yidhi almutashabbicu bimaa lam yucطa midka isku dharjinayo wax aan la siinin isku dhardharjinayo kalaabisi laabisi thawbay zuurin laba maro oo been ah qof labisan oo kala waay marka markay baxayso dharkaa khafiifka waa inay iska ilaalisaa dharkan sansayeeriga kaneecada netka kaneecada oo kale ee lagu soo gurayo dalka iyo ganacsatada laftooda waa inay ilaahay uga cabsataa dhankoodaanay waxba ka fasaadin iyo diracyadan khafiifka ee haweenta beerkeedii la arkayaba oyna waxba u qarsaneyn iyo kubabkeeda iyo la arkayo inay iska ilaaliyaan oo jannadii markaa ma carafsanayaan haweenka noocaas oo kale ah ee qofkuna ehelkiisa iyo gabdhihiisa inuu raalli uga noqdaa ma ahan taas alxadiidu athaalithu wathalaathuun xadiidka soddon iyo saddexaad wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhu qaal kasaanii rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam qubطiyatan kahiifatan kanat mima ahdaaha dixyat اlkalbiy fakasawtuha imra'atii faqaala lii rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam maa laka lam talbisi اlqubطiyata qultu yaa rasuula allah kasawtuha imra'atii faqaala lii rasuulula faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam murhaa faltajcal taxtahaa hilaalatan inii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha rawaahu axmedu fi lmusnadi wa huwa xadiidun xasanu bimajmuuci turuqih wa can usaamata bni zaydin radia allahu canhu waxaa laga wareeyey qaala wuxuu yihi kasaanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa imarshiyey oo mara ayuu isiiyey qubdiyatan mara loo nisbeeyey dadkaa qibdiyiinta ah masar laga keeni jiray kahiifatan adag yani kahiifatan marka waxay tahay iyadu ma jilicsana oo jirka midabkiisa ma laga arkaayo waa mara xoogaa yacni qara leh kaanat mimaa ahdaaha marada oo ka yacni kasaani rasuulullahi sal qubdiyatan taasoo kahiifatan ah midaasoo kaanad ahayd mimaa ahdaaha wixii uu usoo hadiyeeyey dixyat lkalbiy fakasawtuha hamra'atii haweenaydayda xaaskaygii baan marshiyey oon siiyey inay gashato faqaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu igu yidhi maa laka maxaa kugu dhacayoo lahaantaada ahaadayoo lam talbas aadan u labisanin alqubdiya tamaradii qubdiyada ahayd qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow kasawtuha mra'atii haweenteyda naagteyda ayaan siiyey oon marshiyey fa qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu igu yidhi murhaa amar faltajcal ha yeesha taxtahaa hoosteeda maradaa hoosteeda khilaalatan yacni gorgorad hoosta gorgorad ha ka gashato ayb midaanina marka kor ha ka gashato ayb inii akhaafu waxaan ka baqayaa an tasifa inay sifayso xajma cidaamihaa lafaheeda xajmigeeda inay sifaysaan ka baqayaaye rawaahu axmedu fi lmusnadi imaam axmed baa wariyey kitaabkiisa musnadka ayuu kusoo saaray wahuwa xadiidun xasanu waa xadiid xasana ah bimajmuuci turuqihi marka la isku geeyo ayib kalimaadka qariibkae ku jiro alqubdiyatu athawbu marada waa min thiyaabi misra mara marooy masar maryaheeda ah raqiiqatun weeyaan mara jilicsan baydaau cad wa kaannahu mansuubun waxaad moodaysaaba in loo nisbeeyey ila alqibdi wahum ahlu misra qibdiguna waa reer masar wa damu lqaafi qaafka godaalkiisana min tagyiiri nasabi nasabka doorintiisa waay min tagyiiri nisab nisbooyinka eh, qiyaaska aan ku imaaninee ku yimaado waaye shaadka waa nisbe ku timid calaa gayri alqiyaas alqibdiyatu in la dhahay ahayd lama dhihin alqubdiyatu baa layidhi hada fi thiyaab waa marka marada laga hadlaya dharka fa amaa fi nnaasi dadka fa qibdiyun qofka marka qaafka waa la hoos dhigaya fulaanun qibdiyun baa la dhahaya bilkasri kada fi nihaayati libni lathiir waalghilaalatu hilaaladuna shicaarun waa maro hoosta laga xirto jirka yacni la xiriirto taxta thawbi marada hoosteeda ah kadaa fii qaamuusi lmuxiid lilfiros abadiy yacni khilaaladu marka waa gorgoradaan dhihi karnaa anagu waa maro un hoos laga xirto oo dharka jirka ku dhegan ka mid oo jirka la xiriiro ah xadiidkan marka ujeedka aan u keennay maxay tahay ujeeddadu waxay tahay markay haweentu baxayso hore waxaan usoo sheegnay dhar khafiif ah oo jirkeeda laga dhex arkayo oo shafaaf ah lama rabo inay labisato dharka waxaa jira marka dhar aan laga arkaynin haddii saa indhaha lagu yiraahdo waxa waxba aan laga dhex arkaynin oo haweenta jirkeeda maqaarkeeda ama midabkiisa aan laga arkaynin laakiin hadday waxba aynan ka hoos gashanin oo ay ku labisato ee lafaheeda iyo jirkeeda ayaa xajmiga lafaheeda la dareemaya oo muuqanaya waxaan dhihi karaa matalan dharka baatiga iyo maryaha noocaas oo kale a baatiyada iyo wax sidaas oo kalea weeyaan baatigu hadday haweentu matalan jilbaab ka dhigato ama ay baatigii xirato maro weyn oo fadfaad oo aada u weynna aynan ka hoos marsanin garbaheeda iyo waa sawirmayaan garbaheeda way sawirmayaan walidaalika marka baatigu jilbaab ma noqon karo haweeney qof dhallinyaro oo jilbaabku ku waajibay jilbaab uma noqon karo maxaa yeeley garbihii iyo waxyaabaha buu sawirayaa xajmigaabuu u yeelayaa ayb fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan dhexdiisa annahyu iska reebid layska reebay can lubsi lmar'ati haweeneyda inay labisato athawba alwaasifa marada sifaynayso xajma cidaamihaa lafaheeda xajmigooda kii hore lowna jasadihaa buu ahaa ogow xadiidkii hore kanna waa xajma cidaamihaa waalfarqu farqigu bayna haadaa kan iyo waladii qablahu kii ka horreeyey huwa wuxuu yahay isagu ana almadkuura midka lagu sheegay fi lxadiidi aladii qabla haadaa xadiidkii kan ka horreeyey kaana wuxuu ahaa thawban maro raqiiqan jilicsan yasifu sifaynaya lowna jasadi lmar-ati naagta ama haweenta jirkeeda midabkiisa wa basharatihaa iyo gibilkeeda korkeeda yacni waalmadkuura kan lagu xusay fii hada alxadiidi xadiidkan kan lagu xusayna thawbun mara waay walmadkuura waalmadkuura wa kan lagu sheegay fii hada alxadiidi xadiidkan thawbun mara waay kahiifun qara leh oo adag laa yashifu aan jirkii laga dhex arkaynin Eh, isaga dhexdiisa aan waxba laga dhex arkaynin ilaa annahu laakiinse isagu yasifu xajma alcidaami lafaha qaradooda iyo xajmigooda ayuu tilmaamayaa falaa yajuusu ma banaana lilmar'ati haweeneyda uma bannaana an takhruja bihimaa inay ku baxdo labadan maro midda midabkeeda sifaynaysa diraca khafiifka ah iyo middan lafaheeda yacni intay markay ku dhegta lafaheedu ay sawirmayaan ku bixi mayso intaba ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed